ballanqaadiyo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanqaaday oo ka sii warramayna waa jiraan wax ka midi waa dhaceenoo waa xaqiiqoobeen bimacnaa xaqiiqadoodaa caddaatay waxna weli waa laaban yihiin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam islaamku inuu faafaayo oo mashaariq alard oo makhaaribaha uu ka dhacay oo waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha zawaa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa mahaaribaha wa ina mulka ummatii sayablugu maa zuwiya liya minha yacni wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay arlada ayuu ii soo ururiyey markuu arlada ii soo koobo ii soo ururiyey ayaan waxaan arkay buu idhi inta beriyadeeda ah iyo galbeedadeeda buu arkay yacni arlada marka waxa weeye berigeeda iyo galbeedkeeda waa lay tusay mulkiga ummaddayduna wuxuu gaari doonaa intaa lay soo ururiyo o dhan taana waxaa xadiiskana waxaa soo wariyey barqaali baa mustakhrajka saxiixu muslim ku soo wariyey marka waxa weye waa xadiis saxiixa axaadiis kale waa ku soo aroortay in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu mulkiga ummaddaydu gaari doonaa maa balaga alleylu wannahaar kaasaa ka sii layaa badan inta habeenkiiyo maalintu gaadhaan oo dhan buu gaadhi doonaa waxyaalaha ballanqaadyada laaban bay ka mid tahay waxaa ka mid a in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay laba magaalo in la furan doono laba magaalo oo la furan doono ayuu sheegay markaasaa la labada magaalo teel la horaan furanayaa markaasuu madiinatu hiraqla tuftaxu awala magaalada hiraqlaa la horaan furanayaa magaalada hiraqla waxay ahayd qustantiiniyay ahayd qustantiiniya ayay ahayd waata hadda loo yaqaano istanbuul loo yaqaano waagaa waxaa ka talin jiray boqor markaa waxa weeye ruumaana baa ka talin jiray boqor ruumaan ah oo hiraqle la odhan jiray ayaa ka talin jiray cajaa'ibka jira waxaa ka mid ah inay saxaabadu wakhtigoodii ay ku duuleen qustantiiniyo ay weerareen min casri saxaaba waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam awalu jeyshin yaqsulu qustantiiniyata makfuurun lahu ciidanka ugu horreeye qustantiiniyo weerara ee ku duula dembigooda waa la dhaafay waxaa markaa ciidankaasi u weeraray wakhtigii mucaawiye mulkigii mucaawiye wakhtigiisii ayuu weeraray ciidankana waxa watay yaziid ibnu mucaawiya waa manqabada qura ee loo soo wariyey yaziid ciidanka isagaa watay iyadoo ciidanka ay ka mid ahaayeen saxaabada qaarkood ay ka mid ahaayeen oo abu ayuub alansaari uu ka mid ahaa ciidanka uu ku jira farantii baanu markaa ku dhintay abu ayuub alansaari meel qustandiniye ka baxsan oo laakiin ku dhoweyd ayuu ku dhintay halkii baana lagu aasay halkii ayaa abu ayuub alansaari lagu aasay qustandiniya markii dambe waa weynaatay hadda xabaashii abu ayuub alansaari waxay ku dhex taallaa bartamaha qustandiniya ku dhex taallaa marka la yaab waxa leh iyadoo wakhtigii saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam ay sidaa jihaad ahaan ugu duureen qustantiniya ayaa haddana wakhtiyadaasoo dhan lama furan waxaa la furtay qarnigii sagaalaad kii koowaad lama furan kii labaad lama furan saddexaad lama furan qarnigii sagaalaad baa la furtay siddeed boqol iyo dhowr iyo konton markii hijrigu ahaa ayaa qustantiniya la furtay madiinatu hiraqla tuftaxu awalan wakhtigaasoo taxaquqay siddeed boqol iyo toddobiyo konton meelahaas inay ahayd baan filaya waxaana furtay maxamed alfaatix ayaa furtay oo isaguna turki ah magaalada labaad waxay ahayd ruuma ilan aan lama furan waa roomada talyaaniga waxay ka mid tahay waxyaalaha baaqiga ay ka mid tahay ballanqaadada la sheegay ee weli hadhsan ayay ka mid tahay marka waa in la ogaadaa islaamku inuu guulaysanayo dadka qaarkood waa niyad jabeen markay arkeen gaalado siday u calanwallaynayaan iyo awoodda ay sheeganayaan iyo tirada badan ay leeyihiin iyo markaa hubka ay kasbadeen markay waxyaalaha arkeen dad badan baa iska niyad jabay oo markaa u qaba marnaba inaan markaa waxa weeye islaamku guulaysanaynin aakhiro in la cadaabo mooye adduunyada inay jabayaanba gaalo dadka qaar baa laga yaabaa inaan u qabin laakiin wacdiga uu nebigu sheegay iyo akhbaarta uu ka warramay waa in la rumeeyaa waa in la ictiqaadiyaa waa inaan laga shakinin waa in rajada marka waxa la rajeeyaa waa in la ogaadaa nasrigu inuu imanayo laakiin nasriga waxaa ka horreeya ibtilaa iyo imtixaan baa ka horreeya waxaa loo baahan yahay shareecadii in lagu qumanaado lagu toosnaado ayaa loo baahanya oo taas markaa lala yimaado qumanaanta shareecada lagu qumanaanayo ilaahay isaga awoodda le markuu dooninu tamkiinka bixinayaa nasrigana markaa keenaya ya markuu doono ayuu keenayaa xikmad ilaahay baa ku jirta in markaa gaaladii yacni waxa weeye awood la siiyo oo ay markaa waxa weye libaystaan oo ay markaa awood helaan oo ay calanwalleeyaan xikma rabbaaniyaa ku jirta laakiin markuu ilaahay jabinayo waxba kuma aha yacni waxa weeye markuu jabinaayo waxba kuma aha walow yashaa allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd hadduu ilaahay doono yacni gaalada markaa waa iyadoo mu'miniinta aan waxba la kelifin aan la odhan la dagaalama ayuu markaa ilaahay markaa jabinaya hadduu doono hadduu doono u jabinaya laakiin ilaahay wuxuu isku imtixaanaya dadka ayuu isku imtixaanaya inagana ibtilaa baa markaa inoogu jira arrinkaa ibtilaa inoogu jira oo laynagu imtixaanayo gaaladana waxaa la rabaa dembiga inay badsadaan oo sii kibraan oo dunuubtooda ay badato oo ilaahay ruuxa daalimka waa u kaadiyaa ina allaha la yumli lildaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa u kaadiyaa daalimka waa u kaadiyaa ka daalimkee xadgudbay ya waa u seeto dheereeya laakiin markuu qabto ma sii daayo wa kadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wa hiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid marka waxaa la rabaa istiqaama ayaa la rabaa waxaa gaalada laga guulaysanayaa waa in shareecada lagu qumanaado lagu toosnaado taasaa lagu guulaysanaya oo guusha lagu helay maaha awood maadiya in la helo keliya in waxa lagu guulaysanayaa tahay gaaladu awood maadiya iyaguba ku dadaalaan waa kas badan iyagaa ku dadaal badan ya laakiin haddii xaggii iimaanka lagu dadaaliyo camalka saalixa iyo shareecada in lagu camal falo oo lagu dhaqmo dadka muslimiinta ay qumanaadaan ilaahay nasriga waa siinaya guushana waa keenaya wakhti yar ayaa dowladihii waagaas xoogga lahaa ee aan carabi markaa haweysan karaynin yacni laga guulaystooo lagu jebiyey yani wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam lasoo diray waxaa jirtay laba boqortooyo oo xoog badan dadka cindigooda marka la eego yacni xoog badnaa baa jira boqortooya waxay tii faris ayay ahayd midna waxay tii ruum bay ahayd labadaaba awoodood ayaa jiray carabtu marka waxa weeye waxay ahaayeen iyagu dowlad iyo boqortooyo may lahayn waxay ahaayeen dad markaa waxa weeye aan markaa nidaam kulmiya iyo dowlad iyo nidaam isku dubadhacsan aan markaa lahayn awood marka ay u beegtoomaan ugu beegtoomaanna may lahayn waxay iska ahaayeen markaa waxa weeye ilaahay uu nabiga soo diray calayhi salaatu wasalaam carabi waxay ahayd yacni dad marka waxa weeye boqortooyooyinkaa jira iska kala raacsan oo amarkooda iska hoos yimaada oo aan midna isku taagi karin ya yani waxa weeye faris markaysaa boqortooyada ka talinaysaa ayaa ilaa yeman yada ka calawalaynaysa oo marka waxa weeye hadday doonto awaamirta soo siinaysa oo cidday doonaan u soo cayimaysa waxaad ka garanaysaa yacni markii nebigu calayhi salaatu wasalaam warqadda u diray boqortooyadii faris markii ninkii boqorka ahaa ee faris boqorka ka ahaa warqadii uu helay oo loo geeyey oo uu arkay min muxammadin rasuuliillaah ilaa cadiimi yani waxaw faris ama marka wa ilaa kisra yani cadiimi faris ayuu markaa xanaaqay maba akhrinba warqaddii maba si akhrinba wuxuu ihi markaa qof ka mida racyadayda iyo dadka aniga i hoos yimaada ayaa yaktubu ismahu qabla smi magiciisa wuxuu qorayaa intaanu magacayga qorin say u dhacdaa warqadiibu saa u jexjeexa ya wuxuu la soo xidhiidhay oo uu cid u diray ninka markaa xukuma yeman wuxuu hi ninka markaa warqadda ii soo dira ee markaa xagga madiina yacni warqadda iiga soo diray laba nin u dir labadaa nin markaa u dirto ha la soo kaxeeyo bal hadda qadarsada iyo kibirka iyo halkay taagnaayeen eeg ya laba nin u diro yacni ha la soo kaxeeyo dabeedna labadiibuu dira madiinay tageen nebiga ayay u tageen calayhi salaatu wasalaam dabeedna marka waxay u sheegeen in halkaa laga soo diray ujeeddadaan loo soo diray yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waa iska dejiyey waayo nimankan waa ergo isla habeenkii baa waxa dhacday boqorkii faarisba horta markuu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu warqaddii jeexjeexay ilaa cid baa u geystay dhambaalka oo ka soo noqotay waxa uu nebigu u habaaray wuxuu allaahuma maziq mulkah ilaahu mulkigiisa jeexjeexo googo saasuu ku habaaray ya waxaa lagu salliday ilmihiisii baa lagu salliday dabeedna markaysa waa la dilay waagii markuu baryey ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rabbigay baa rabbigiin dilay rabbigay ayaa xalay rabbigiin dilay nimankii yaabbaabay ku noqotay afkalaqaad ya sidii baa lagu diray boqortooyadii markaa faarisidii bay ku baaba'day inan baa markaysa waxa la boqoro loo dhiibay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a qole ma liibaanayso taladooda gabadh u dhiibatay liibaani mayso may liibaanin mulkigoodii markii dambena waa baaba'ay waxaynu u jeednaa waagaas marka waxa weeye boqortooyooyinka jiray dee carabi awooday ugu beegtoomaan ama isugu taagaan may lahayn waxay ahaayeen qaaraan marka waxaa taaqo iyo awood u lahayn midna u beegtoomi karin haddana maca daalik muddo yar oo kooban oo dhowr iyo labaatan sano ah ayaa markii nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam waxay ku noqdeen markay diintii qaateen yacnii awood lagu xisaabtamo oo aan la yaraysan karin laga baqo ya yaduu nebigu nool yahay ayuu calayhi salaatu wasalaam ku duulay boqortooyadii ruum meelaha ay xukumaysay meel ka mid a ah, oo tabuuk ay ka talin jireen uu ku duulay ka horna marka waxa weeye ghaswadii ghaswatu mu'ta ayaa hore u dhacday aanu nebigu la socon calayhi salaatu wasalaam markii dambena ghaswatu tabuuk uu nebigu hogaaminayo ayaa marka waxa weeye lagu duulay dagaal lama kulmin way markaa carareen ciidamadii markaa meeshaa deganaa iyo waa markaa waxa bakdin baa lagu riday dabeed marka waxa weye markaa lamabay dagaalamin wakhtigii dambe marka la eegana wakhtigii cumar ibnu ayaa dhul badan la furtay ilaa dhul badan ayaa markaa la furtay oo ilaa marka waxa ardu shaam yani marka waa ayaa la furtay oo waxa weeyaan marka ay aada u faaftay islaamka xagga ugu faafo o dhulka shaam oo dhan la qabsaday xaggana markaysaga faris wakhtigii marka waxa weeye cumar bnu khataab baa la qabsaday waa dhowr iyo soddon sane isku noqonaysa cumar bnu khataab wuxuu hayeeyey xukunka wuxuu hayeeyey oo amiirulmuuminiin uu ahaa toban sano iyo lix bilood meelahaasuu hayeeyey waxaa ka horreysay laba sano iyo lix biloodoo abubakar hayey ayaa ka horreysay halkaasi waxay noqonaysaa saddex iyo toban sano waxaad u geysaa saddex iyo labaatankii sanee hore markaad saddex iyo labaatankii sanee hore u geyso waxay isku noqonayaan lix iyo soddon sano haddaba hijrada wakhtigii laga tirin maayo waxa bicsadan ka soo tiriyey intaasay waxay ku noqday inay markaa waxa weeye boqortooyooyinkii jira ay ku baabi'iyaan sababtuna waxay tahay istiqaamada iyo toosnaanta ay la yimaadeen baa ilaahay nasriga ku siiyey nasriga ta lagu helayaa waa taas wey ya tan lagu helayaa nasriga yacni haddii tawxiidka iyo camalka saalixa lala yimaado ilaahay waxa weye waa u gargaarayaa yacni markaa ahluliimaanka waana tamkiininaya awoodda waa siinaya nasriga waa siinaya wacd allah aladiina aamanuu minkum wacamiluu alصaalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinahum aladii irtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna maxaa sababaya yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya yani waxa wey inay tawxiidka la yimaadaan waa inay iimaankii camalkii saalixa la yimaadaan hadday saasi dhacdo alistikhlaaf min allah ilaahay baa bixiya istikhlaafka tamkiinka ilaahay baa bixiya marka waxa weeye iimaankii camalka saalixa ciddii la timi oo iimaankaana tawxiidku ugu horeeyo oo shirkiga laga tago oo iimaankii la dhiso oo camalkii saalixa lala yimaado faraa'iddii la guto waxaa imanaysaa yani marka waxaa la ballan qaaday saddex arrin baa la ballan qaaday arrinka koowaad waa maxay layastakhlifannahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim inuu arlada khulafo uga dhigaayo oo marka waxa weeye arlada markaa iyaga markaa dhaxal siinayo oo qaar arladii markaa u hadha uu ka dhigayo walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum diintooda inay ku camal falaan oo aynay cidnaba u daba fadhiisan yacni marka ayuu ilaahay awoodsiinayaa oo tamkiininayaa ya aynu waxa cid uga amar qaadanaya inaynay jirin walayubadilannahu min bacdi khawfihim amna wuxuu ku bedelayaa cabsidooda dabadeed nabadgelyu ugu bedelaya cidda ku bedelaysaa waa ayo waa allah ilahay a ficilkan isagaa isu tiirinaya cidda markaa tabdiilka samaynaysa waa allah cidda tamkiinka samaynaysa waa allah cidda istikhlaafka samaynaysa waa allah yacni daaqa dadku ay leeyihiin iyo awoodaya gu leeyihiin iskood keliya kuma samaynayaan waxay ku samaynayaan inuu ilaahay awoodda siiyo taana wuxuu ku siinayaa inay shareecada ku qumanaadaan in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum haddaa allah u gargaartaan allah waa idiin gargaaraya si allah loogu gargaaraya waa in shareecadii lagu camal falo maaha markaa in tansuru llaha in loo jeedo kale haddaa jihaadaan oo dadku haddii marka waxaa weeye diin ahaan aynay u wanaagsanaan oo faraa'idii aynay gudan oo dembiyadii shirkiyaadkii aynay ka tegin oo marka waxa arkaantii islaamka aynay gudanin oo aynay marka waxa weeye eh, salaaxii iyo wanaaggii aynay la iman oo shareecadii ku qumanaan ya dagaal keliya inay la yimaadaan kuma guulaysanayaan ya bal intee marka waxa weeye camalka shareecada inaga dayacan hadday tahay xaggii tawxiidka oo dadka qaarkood marka gaalnimadii ay ku hadaaqayaan ama gaalnimo ictiqaadsan yihiin qaar baa ilaahay caayaya rasuulkiisa caayaya diinta islaamka caayaya malaa'igta caayaya nebiyada caayaya yani axkaamtii shareecada wax ka mida ah aflagaadaynaya oo dhaleecaynaya qaar kalea ilaahay cid kale la caabudaya oo xabaalo iyo wax la mida ah. ama marka daday awliye u aaminsan yihiin xabaalahood ayay marka waxa weyaan markaa eh, qurbaan iyo cibaadaad u samaynayaan oo wax u gowracayaan oo u nadrayaan oo iyaga gargaar weydiisanayaan oo qalbigooda ku tacalluqayaan ya qalbigooduba wuxuu ku xidhan yahay kurba hadday haleesho waxay leeyihin sheekh hebelow dhibaatada iga qaad yani markaasaasay leeyihin ilaa qaarkood ay leeyihiin hadday kurba ku haleesho allaha baryiin hebel bari alweliyu asracu ijaabata min allah waa inagii hore uga soo warramay inay qaarkood yidhaahdeen weligaa ka duca aqbalka ka degdeg badan siduu allah u aqbalo waxaa ka degdeg badan sida marka weligu u aqbalo ya waatay saas yadaa markaa yidhaahdeen marka qaarkood shirkiyaadkii bay saa ugu dhex jiraan arkaantii islaamkaa dayacan wax badanoo ka mid a ah. intee baa salaaddii ka tagtay intee tukataa intee baa soonkii ka tagtay aan soon iyo salaad toonna aqoon intee baa zakadii ka tagtay yacni arkaantii islaamkaa saa looga tegay marka haddii waxa weeye dee xumaanta iyo macaasida iyo dembiyada iyo lala yimaado ya oo la aaba yeeli waayo weliba la daahirsado la muujisto dee waxaa imanaysa cuquuba ayaa imanaysa cuquuba ayaa imanaysa marka nasriga waxaa lagu helayaa shareecada in lagu qumanaado marka in tansuru llaha jihaadku waa ka mid sida allah loogu nusraynaayo laakiin muraadka looga jeedaa in tansuru llaha ma aha jihaadkoo qura axkaamta shareecada in lagu camal camalfalo tawxiidka ugu horeeyo oo arkaanta islaamka ku xigto ayaa marka waxa weeye nasriga allah loo gargaarayo ugu horeysa jihaadkuna waa ka mid jihaadkuna waa ka mid jihaadkii waxaa lagu guulaysanaya haddii la qumanaado la wanaagsanaado laakiin haddii marka waxa weeye xumaan lala yimaado la xumaado ama haalibka dadku ay xumaadaan yacni waxa weeye dee nasri lagu heli maayo dagaalka jab baa imanaya iyadoo nebi maxamed joogo calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabada qaarkood markii mukhaalafa ka dhacday dagaalka dhexdiisii ya yacni waxa weeye cashar waxaa lagu siiyey dee in marka waxa weeye gaaladii markaa ay libaystaan ya aswatu uxud waa garanaysaa aswatu xunayn waa garanaysaa xataa idaa fashiltum fi lardi watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun ya waxaa gaalada laynayseen sukuumayseen ilama iyo markii dee waxa weeye idinka fashal idinku dhacay waa iskhilaafteen yani markaa cisyaanna ala timaadeen markii taasi dhacday sukuunkii gaalada la sukuumayey waa isbedeshay adamaarata yani yowmu xunaynna waa garanaysaan waa saas calaa kulli xaal tafsiirna waa kaas waa in laga tilmaamayo alarda in loo jeedo dhulka marka in laga tilmaamayo marka wacdigii qayb baa maqan oo weli marka waxaweeye soo socota oo iman doonta waana in la rumeeyaa la ictiqaadiyaa nasrigu inuu iman doono aan marka waxaweeye qofku waa inaanu islaamka iyo muslimiinta waa inaanu u baqin islaamka waxbaa u baqin laakiin naftaada inxiraaf uga baq islaamka allah baa allah buu u sugnaaday allah baa soo dejiyey allah baa ilaashanaya ya marka arrin markaa qalada weeye qofku markaa inu dhahay islaamnima u baqaya diinta islaamka waxba ha u baqin muslimiintana waxa weeye haddii si kasta loo xasuuqo lama dhammayn karo ya kuwa markaa gaaladu laysay laynta ay gaaladu laayeen dee iyagu ka khasaarimay awalba waa dhimanayeen mawaaritaan baa loo qoray waa dhimanayeen haddii shareecadii iyagoo ku quman markaa la laayo ajar iyo hawaab bay helayaan yacni may khasaarin may khasaarin ya caaqibadii cirib dambeedkana wuxuu u sugnaaday cidda markaa wanaagsan buu u sugnaaday walcaaqibatu lilmuttaqiin walcaaqibatu liltaqwa cirib dambeedku wuxuu u sugnaaday cidda taqwada u saaxiibkaa buu sugnaaday ciddaas u sugnaaday marka in taqwo lala yimaado la qumanaado la wanaagsanaado ayaa la rabaa